كنت حرا شامخ الرأس أبيا في بلاد زادها المولى مزايا ما لكم سرتم إلى الأعداء طوعا قد أضعتم كل هاتيك السجايا يا أخ الإسلام لا ترى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku soo dhowaada warka maalinlaha warbaahinta aljirateen waa maalnimo jimcaha taariikhdana ku beegan tahay tobanka jimcaadul aakhir kun afar boqol afartanka hijiriya qodobada maanta warkeen ugu door karoon afartan iyo laba murtad oo lagu dilay dhabgalay askarta khilaafad u dhigeen gobolka barno ee wilaayada galbeedka afrika waxaa darad hubka wax lagu shiishalaal beegsaday saldhig ee xajiraafidadu ku leeyihiin deegaanka melig shaax ee galbeedka kaaniqiin ee wilaayada ciraaq warkii oo fafaahsan aynu ku bilowno wilaayada galbeedka afrika tala saarasho alle kadib askarta khilaafada ayaa shalay waxay dhabagal u dhigeen kolonyo uu la socday daaqiga ka taliya gobolka farno kolonyada ayaa maraysay inta u dhexaysa degbooyinka gambar iyo duko ee gobolka farno waxaana loogu dilay afartan iyo laba murtad ay ku jiraan xubno ka tirsan milatariga riddada nigeriya laba kalena nolosha ayaa lagu soo qabtay waxaana sidoo kale la gubay toban gaari afar kalena waa laga soo qaniimaystay allah ayaan ku mahadsan isla wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada iyo adaraad waxay weerar ku qaadeen fariisin ay ciidanka ridada nigeria ku leeyihiin meel u dhow degmada manguuni ee deegaanka farno alla fadligiisa murtadiinta ayaa goobta isaga carareen mujaahidiintana waxay ka soo qanimaysteen mafacii hoobiye iyo rasaas kala duwan allah ayaan ku mahadsan haatanna wilaayadda ciraaq diyaala waxaa daraad hubku wax lagu shiisha lala saldhig ee ay xajiraafidadu ku leeyihiin deegaanka melig shaax ee galbeedka kaanaqiin waxaana ku dhaawacmay hogaamiye allah ayaan weydiisanayna inuu soo dedejiyo halaaggiisa isla diyaala waxaa shalay shish lala beegsaday fariisin ay raafidadu ku leeyihiin tuulada caynuleyla ee deegaanka abdalya cabbaas waxaana ku halaagsamay hal murtad mid kalena uu ku dhaawacmay allah ayaan ku maadsan isla diyaala ayaan ku guda jirnaaye waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari for w d ay leeyihiin booliska riddada ciraaq kadib markii qarax mino lagula eegtay deegaanka xayu macalimiin ee dhex bartamaha bacquuba allah ayaan ku maadsan isla diyaala waxaa shalay laba madfac hoobiila la beegsaday ay ciidanka raafidadu ku leeyihiin tuulada caynuleyla ee deegaanka daliic cabaas allah ayaan weydiisanayn inuu ku dhibaateeyo isla diyaala waxaa laba gantaalada katuushaha lala beegsaday goob ay ku sugnaayeen raafidada mushrikiinta ee deegaanka qorugabah waana lala helay allah ayaanu ku mahadsan isla diyaala waxaa shalay shiish lagu dilay xubin ka tirsan ciidanka raafidada oo ku sugnaa tuulada naqiib ee koonfurta bahraas allah ayaan ku mahadsan isla diyaal ayaan ku guda jirnaay waxaa shalay hubka waxa lagu shiisha lala beegsaday fariisiin ay ciidanka murtadiinta suwaad ku leeyihiin jidka gala imaam weys ee deegaanka sacdiya waxaana ku halaagsamay laba murtad allah ayaan ku mahadsan isla diyaala waxaa la burburiyey gaari nooca miinibaarka ay leeyihiin ciidanka raafidada kadib markii qarax miino lagula egtay tuulada naqiib ee koonfurta bahraas allah ayaan ku mahadsan isla diyaala shalay bam gacmeed lala beegsaday guri uu leeyahay raafidi oo ku yaala deegaanka yuusuf beyk ee dhaca qaaniqiin waxaana soo gaaray khasaaro hantiyadeed allah ayaan ku mahadsan isla wilaayadda ciraaq ayaan ku guda jirnaaye kirkuuk waxaa daraad saddex madfac hubiilo la beegsaday saldhigga booliiska ridada ittixaadiya ay ku leeyihiin tuulada salmaaniya ee galbeedka deegaanka riyaad dhammaanna waa lala helay allah ayaan ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayadda ciraaq salaaxuddiin waxaa la gubay gaari for w d ay leeyihiin raafidada kadib markii qarax miino lagu laegtay meel u dhow tuulada xasaan ee bariga tigriid allah ayaan ku mahadsan markaana aynu u dhaqaaqno wilaayadda yemen albayda askarta khilaafada ayaa waxay rasaas la beegsadeen saldhigga ay tandiimka alqaacidda ku leeyihiin sacj ee kayfa waxaanu ku dhaawacmay hal xubin allah ayaan weydiisanaynaa inuu soo dadejiyo halaagiisa isla albayda askarta khilaafada ayaa shalay ka hortay in weerar ay tandiimka alqaacidda ku soo qaadeen deegaanka ee kayfa waxaana dhexmaray dagaal isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana tandiimka loogu diray hal xubin mid kalena wuu ku dhaawacmay qorigana waa laga soo qaniimaystay waxayna laabteen iyagoo jab iyo hoog ku dhacay allah ayaan ku mahadsan markaana aynu wareegno wilaayadda shaam alkhayr askarta khilaafada ayaa waxay rasaas la beegsadeen gaari ay wateen xubno ka tirsan murtadiinta biikikeeda oo marayay tuulada tiifyaan waxaana ku halaagsamay laba murtad mid kalena wuu ku dhaawacmay allah ayaan ku mahadsan sida alkayr waxaa la dilay saddex ka tirsan murtadiinta bikikeda kadib markii daraad ay askarta khilaafada rasaas la beegsadeen iyagoo ku sugan tuulada tiibyan allah ayaan ku mahadsan isla alkhayr ayaan ku guda jirnaaye waxaa daraad qarax miino lala eegtay gaari ay la socdeen xubno ka tirsan murtadiinta b bikikeda oo marayay tuulada diyaana ee deegaanka tiibyan waxaana ku halaagsamay saddex murtad allah ayaan ku mahadsan isla alkhayr askarta khilaafada iyo haddaraad waxay dhabagal u dhigeen gaari for w d ay leeyihiin murtadiinta biigkeeda oo marayay daafaha tuulada rabiya ee deegaanka suur waxaana ku halaagsamay hal murtad allah ayaan ku mahadsan ugu dambeyntii wilaayada saynaa waxaa la burburiyey cagafcagaf ay leeyihiin ciidanka ridada masar kadib markii darab qarax miinool quule egtay meel u dhow deegaanka abushanaar ee galbeedka rafax dhammaan waxay la socdana way ku halaagsameen allah ayaan ku mahadsan halka أي نقول لن يوركي ما أنت تكلا سعيتي نور بهنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم سرتم إلى الأعداء طوى قد أضعتم كل هاتيك السجايا ما دينا سوى الإسلام يوما سوف يخزى ثم